أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجملة الأركان أركان تدودوب كيدو في الصلاة صلاة دحليدة مئتان وأربعة وثلاثون ركنا واللبا بغل أفر إيا صدر ركني أما مئة وستة وعشرون بغل إيا لح إيا لباتر ركني ويا مركا halka ay tiradaasi ka soo baxaysaa waxa weeye ragcad waliba waxa ay leedahay labiyo toban rugni oo soo noqnoqda labiyo toban rugni oo soo noqnoqday leedahay haddii aynu tirinno waxa weeye istaagga iyo faatixada akrinteeda iyo rukuucda iyo ku-xasilkeeda ka toosidda rukuucda iyo ku-xasilkiisa sujuudda koowaad iyo ku-xasilkiisa fadhiga laba sujood u dhaxeeya iyo ku-xasilkiisa sujuudda labaad iyo ku-xasilkeeda labiyo tobankaa rugni waxaa la yidhaahdaa waa labiyo toban rugni oo ragcad walba ku soo noqnoqda ragcadda u horeysa waxay leedahay laba rugni oon soo noqnoqonin waa niyada iyo takbiiratulixraamka xidhashada atixiyaadka ugu dambeeyaana waxa uu leeyahay isaguna afar rugni oo aan soo noqnoqonin ee markaasuun isna yimaada waa fadhiga atixiyaadka ku salliga rasuulka lagu salleeya sala allahu alay slam iyo salaamo naqsiga halkaasina waa lix haddaba siday ku soo baxayso laba boqol iyo afar iyo soddonka rugni waxa weeye laba iyo tobankii rugni ee aan soo noqnoqonayay ayaa waxaad ku dhufanaysaa toddobiyo tobankii ragcadood itnaa cashar fii sabcata cashar labiyo toban ayaa waxaad ku labiyo toban kii rugni ee soo noqnoynaya waxaad ku dhufanaysaa toddobiyo tobankii ragcadood waxaa markaa kuu soo baxaya laba boqol iyo afar laba boqol iyo afar baa kuu soo baxaya waxa kuu soo hadhay labadii rugni ee ragcadda hore ku jiray iyo afartii dambe lixdaana waxaad ku dhufataa shantii salaadood ilaa iyagu may soo noqnoqonayne salaadiiba marun bay dhexdhacayeene halkaasina soddon bay ku noqonaysaa marka laysu geeyo waa laba boqol iyo afar iyo soddon markan ay u badan yihiin yihiine uu leeyahay mi-atun wa arbacatun e, wa sittatun wa cishruun soo maaha markaasina rubaaciyadii ayuunbaa waxaa laga soo qaadayaa salaadihii afar afartaanbuu hal mid ka soo qaaday hal mid ayuu ka soo qaaday markaa imise salaadood bay noqonaysaa dee saddex salaadood keligun bay noqonaysaa rubaaciyadii oo ah mid qura laga soo qaado afar ragcadooda iyo maqribkii oo isna saddexa waa toddoba labadiisu waxaa loo geenayaa sagaal markaa labiyo tobankii rugniya soo noqnoqonin baad sagaal ku dhufanaysaa waxaa kuu soo baxaya boqol iyo sideed boqol iyo sideed ayaa kuu soo baxaya lixdii rugni ee labana ay ahaayeen ragcadda hore afarna ay ahaayeen ragcadda ugu dambaysana waxaad ku dhufanaysaa saddex saddexdaa lagu dhufanayana de waa saddexa salaad ila rubaaciyadii baa saddex isku ahe halkaasina sideed iyo toban ayay kuu noqonaysaa marka la isu geeyo boqol iyo sideed iyo sideed iyo toban waxa weeye boqol iyo lix iyo labaatan halkaas ayay kaaga soo baxaysaa markaa wuxu wuxuuhi wajumlatul arkaani arkaanta duuduubkeedu fi salaati miataani wa arbacatun wa halaathuuna rugna waa marka rubaaciyada la tiriyo middiiba mid laga soo qaado ama miatun wa sittatun wa cishruun boqol iyo lix iyo labaatan weeye marka rubaaciyadii hal midun laga tiriyo haddaba fi subxi halaahuuna rugna subaxu wuxuu leeyahay soddon rugni oo labiyo tobankii dee soo noqnoqonayo baad laba ragcadood ku dhufanaysaa maxaa kuu soo baxaya afar iyo labaatan waxaad u geenaysaa lixdii labadii hore iyo afartii dambe ad ugeynaysaa soddonku saasuu kugu soo baxayaa wa fi lmaqribina ithnaani wa arbacuuna rugna maqribkina waa labiyo afartan rugni wa fi rubaaciyatina arbacatun wa hamsuuna rugna waa afar iyo konton rugni ayay rubaaciyaduna noqonaysaa middiba haddaba wuxuu sheekhu yihi waman cajaza qofka kari waaya can ilqiyaami istaagii fi lfariidati salaada faralka inuu istaag ku tukado qofka kari waaya sallaa wuxuu ku tukanayaa jaalisan isagoo fadhi ah ayuu ku tukanayaa waman cajaza qofka kari waaya can iljuluusi fadhigii inuu ku tukadana sallaa wuxuu tukanaya sallaa wuu tukanaya mudajican xaalu yahay isagoo jiifa ay calaa janbihi la'ima dhinaca midig isagoo u jiifa wain cajaza can dalika haddii uu intaa ka cajdanayo yusallii wuxuu ku tukanayaa biliimaai ishaarid wain cajaza can dalika haddii uu intaa ka cajdanayo yusallii biarfihi wuxuu isha ayuunbuu ka tukanaya wayanwii biqalbihi qalbigiisa ayaanu ka niyeynaya malaa nusqooyinka qaarkood saa ma dhigayaan waxau sheekhu yihi qofka kari waayey inuu salaaddii faralkahayd istaagaa wuu tukanayaa isagoo iska fadhiya ayuu tukanaya la qaabka u fadhiisan karo haddii uu fadhigii kari waayoy dhib ku noqotana wuxuu u tukanayaa isagoo jiifa dhinaca midig haddii kala dhinaca bidix qadaadkaa ku xigaya markaasoo qadaadka ayuu jiifsanaya cagahana xagga qibladu xigsiinaya qadaadkoo loo soo saaray barkimana xagga qiblada loogu jeedinaya wain cajida can dalika yusalii biarfihi haddii uu markaa intaa kari waayana dee isha ayuunbuu ku tukano oo ka biqbiqsiin rukuucdii iyo sujuuddiiyo wayawi biqalbihi qalbigiisa ayaanu ka niyeynayaa salaada qalbiga ayuu ka niyeynayaa uu gelinayaa marka in alle inta caqligiisu qofka uu joogo salaadii kama dhacayso ama ha xanuunsado ama yuu xanuunsanin haddii uu xanuunsadana qaab alliyaalye qaabkiisa inuu kitaabku inoogu sheegayo oo u tukanayo xataa hadduu dahaaro qaadan kari waayo isagoon dahaaro qaadanin buu tukanayaa haddii uu cid weysiisay iyo wax kaadi kadu midnaba uu waayo sidiisaas ayuu ku tukanaya salaaddii marnaba sinaba ku dhaafi mayso darajo la gaadhayo oo lagaga tegayaana ma jirto mid iblays bixiyo ayuunbaa jirta oo dabeedna qofka uu u jaraa uu dabeedna cibaadada iyo takaaliifta iyo diintaba uu ka xoobsiibto laakiin mid xagga ilaahay laga gaadha ayadaa darajo lagu gaadhaa salaaddii cibaadada darajo lagu gaadhaa oo ilaagdiisa dhawaansha ah faslun fii sujuudi sahwi fasalkan wuxuu inooga hadlayaa sujuudda sahwiga sujuudda loo sujuudo sahwiga ku yimid daraaddii wuxuu sheeku uhi walmatruuku ka laga tagaa min asalaati salaada xaggeeda halaaatu ashyaa saddex shay weeye qofku salaadda wuxuu ka tagaa waa saddex shay fardun wa sunnatun wa hay waa faral iyo sunne iyo hay saddexdaas ayuu ka tagaa mid ka mid a imaa waxaa uu iloobay inuu faral yahay arkaantii inuu ka mid yahay inuu sunnayaashii ka mid yahay iyo inuu hay-aadkii ka mid yahay saddexdaas ayuunbuu mid noqonayaa falfardu faralka haddaba laa yanuubu canhu naa'ib kama noqdo sujuudu sahwi sujuudu sahwi naa'ib kama noqdo bale in dakaraw hadduu xasuusto wazamaanu waktiguna qariibun uu dhow yahay ataa bihi waa la imanaya banaa calayhi salaadiina halkaas ayuu kaga sii dhis ayuu kaga sii wadayaa wa sajada lisahwi sahwigana wuu u sujuudayaa waxau sheekhu yihi qofku hadduu ka tago fard ayuu ka tegey bimacnaa rugni arkaantii salaada ee siddeed iyo tobanka aydeen soo marnay ayuu mid ka mida ka tegey hortu balqabso oo faradkaa naa'ib kama noqdoo laguma kabo sujuudu sahwi mar haddaad rugni arkaanta ka mida salaada ka tagto sujuudisaawi meeshiisii ku geli maayo maxaad se samaynaysaa waxaa la eegayaa un goorta uu qofku xasuustay goorta uu qofku xasuustay ayuun baa la eegayaa haddii uu masalan waktigii uu dhow yahay uu xasuustay oo shaygii uu rugnigu ka tegey iyo waktigu xasuustay baa isla dhow wuu la imanayaa markaba salaadiisiina saasuu u wadanaya haddaba waxa weeye dhawaanshahaasina masalan inta aanu la imanin rugnigaa uu ka tegey rugnigii la midka ahaa ee ragcadda kale intaanu la imanin wuu u noqonayaa un misaal ahaan sujuud buu ka tegey sujuuddii labaad ayuu qofkii ka tegey in alliyaariye inta ka horeysa ragcaddii kale sujuuddeeda masalan isagoo rukuucsan buu xasuustay inuu sujuuddii ka tegey ama isagoo taagan buu xasuustay inuu sujuuddii ka tegey ama isagoo rukuucdii ka baxay buu xasutay inuu sujuuddii ka tegey isla markaas ayuu u noqonayaa oo uu sujuuddii la imanayaa markaa hadduu jalsatul istiraaxihii la yimi intuu yar intuu toos buu u sujuudayaa haddii uu markii uu sii kacayena sii yar fadhiisu jalsatul istiraaxihii la yimina toos buu u sujuudaya haddaanu la imanin jalsatul istiraaxihina intuu yar fadhiisto ayuu sujuudayaa halkaa jalsatul istiraaxaha waxaa loo fiirinayaa dee labada sujuudood waxa u dhexeeyey fadhi markaa fadhigii baa la eegayaa meesha inaanu ka bixin oo la leeyahy markuu sujuudda kasii kacayuu istaagayay hadduu sii yar fadhiistu nastayna toosun ha u sujuudo haddii kale oo toos u kacay ha yar fadhiisto intuu fadhiisto dabeedna ha sujuudo si labadii sujuudood fadhigii udhexeeya meesha uga soo baxo haddii laakiin uu xasuusto haddii uu xasuusto ruknigii la midkaaha markuu la yimi masalan sujuuddii ma xasuusto ilaa sujuuddii kale markuu galay unbu lay ayuu ma xasuustayba inuu ragcaddii hore sujuuddeedii ka tegey intaa dhexoo dhami way ka kacbay noqonaysaa dabeedna ragcaddiisii koowaad tanunba u noqonaysa iminkaunbay ragcaddiisii koowaad u dhammaystirmaysaa intaa uu soo sameeyey ee faatixaduu soo akriyay iyo rukuucihiisi iyo wixiisii oo dhammina way ka dhex baxayaan waa la fahmay baan filaya falfardu laa yanuubu canhu ka naa'ib noqon maayo ama yacni meeshiisii geli maayo sujuudu sahwi sujuudu sahwi bale in dakarow hadduu xasuusto wazamaanu waktiguna qariibun u dhow yahay ataa bihi waa la imanaya wabana calayhi salaadiina wuu ku duldhisayaa wasajada lisahwi sahwigana wuu u sujuudayaa wasunnatu sunnaha laa yacuudu ilayhaa u noqon maayo bacda talabusi bilfardi faralka intuu gudagelay kadib laakinahu ysjudu lisahwi canha sahwiga uu sahwiyey ayuu sujuudayaa waxau sheekhu leeyahay sunnahana halkan abcaad bay yidhahdaan oo sunnaha ayaa waxay u kala qaadaan shaaficiyadu labo abcaad iyo hay-aad bay yidhahdaan haddii uu qofku sunno ka tago masalan ka soo qaad atixiyaadkii dhexoo kalu ka tegey horta u noqon maaya buuhi intuu faral gudagelay dabadeed masalan istaagan waa farad hadduu atixiyaadkii intuu ka kacay uu istaag faral la gudagalay noqon maayo faralkaa goyn maayo salaadiisii halkaasuu kasii wadanaya laakinahu yasjudu lisahwi canha laakiin wuu sujuud sahwi ayuunbuu la imanayaa haddii laakiin markuu yar hinqadayba uu xasuusto isagoon toos u kicin wuu noqonayaa markaba wuu noqonaya wuu atixiyaadsanaya haddii laakiin isagoo istaagay uu xasuusta inuu atixiyaadkii dhexe ka tegey wuu iska qofku iska wadanaya dabeedna sujuudu sahwinbu hadhowta la imanaya laakinahu yasjudu lisahwi canhaa sahwiga ayuunbuu u sujuudaya haddii markaas maamuumuu yahayna waxay noqonaysaa inuu imaamkiisa ku raaco aanu ka hadhin haddii uu ka hadhana macnaha salaadiisii way buraysaa waxay noqonaysaa imaamkii hadduu taxiyaadkii dhexe ka kaco inuu raaco haddaba waxaa dhacda mararka qaarkood siiba masaajida waaweyn oo kale waxaa ka dhacdaa imaamkiibaa wuxuu ka kacayaa atixiyaadkii dhexe intaa yaree ku beegan jamaca intaa yaree arkaysa ku beegan mooyaane jamaca intii kaleo dhamiba ogaan mayso intii ku beegnaydee arkaysa way kacaysaa intii kalena way iska atixiyaadsanaysaa siday atixiyaadkooda u wataan buu allahu akbar odhanaya wuu rukuucayaa iyaguna markaasay moodayaan kicitaankii way kacayaan samic allahu liman xamidahu markuu yidhaahdo ayaa khalkhalgelaya markaa halkaasay dabeetana khalkhal badani ka imanayaan markaa halkaa waxaa ka la gudboon dhowr arrimood markuu ogaado qofkii dee inay imaamkii kala weecdeen ile markaaba qaladka wuu dareemayaa qofkii oo markaba way kusoo dhacaysaa inuu imaamkii atixiyaadkii dhexe ka tegayoo allahu akbartii uu ku rukuucayna iyagu ku kaceen samic allahu liman xamidahu daasay ku garanayaan markaa dhowr arrimoodba qofka way u banaan yihiin mid weeyaan waxau banaa niyatulmufaaraqa inuu sameeyo markay ka qaldanto inuu imaamkaba iskaga goosto oo isagu iska wato salaadiisi oo faatixadiisii iska akristo oo gaarkiisa uu salaadiisi iskaga dhamaysto niyatulmufaaraqa intuu la yimaado taasi waa mid u bannaan laba arrimood oo kalena culimmadu way sheegeen labada arrimoodna waxa weeye inuu faatixadiisii intuu wato rukuucdiina dabeedna wato uu imaamka ka daba tago sidaa ku gaadho way u bannaan tahay waxaa kaloo u bannaan inuu faatixa aan u rukuuco intuu rukuuco dabeetana uu halkaa imaamkii ka haleelo oo sidii masbuuqii oo kale ninkii imaamkii oo rukuucay soo haleelay oo kale ayuunbuu noqonaya labadaasiba way saddexdaa arrimoodba way u bannaan yihiin laakiin dadka qaarkood baa waxay sameeyaan taa dambe waxaan leeyahay inuu masalan sameeyo inuu imaamka intuu iska waafaqo oo uu imaamkii dee sii sujuudaya intuu iskala sujuudo hadhowta dabadii ragcad la yimaadana way banaantay ila imaamkii rukuucdii wuu ka baxay taa dambe sheegaya inuu intuu la sujuudo waa hadduu rukuucda ku gaadho taa hore hadduu rukuucdii ku gaari waayo imaamkii sujuudo inuu intuu iskala sujuudo faatixadiiyo rukuuciya iskaga tago hadhow inuu ragcadun la yimaado markuu imaamku salaamo naqsado laakiin dadka qaar baa waxay sameeyeen intay imaamka iska raacaan iyagoo bilaa rukuuc ahaa ahaayoo bilaa faatixo ahaa hadhowtana inayn la salaamanaqsadaan markaa ragcad baa ka dhiman waay walhay atu laa yacuudu ilayha bacda tarkihaa wuxuu ihi haddaba sheekhu hay-ada iyo sunayaashii aynu le ayagu quruxun bay salaada u yihiin laa yacuudu ilayha u noqon maayo bacda tarkihaa intuu ka tegay dabadeed u noqon maayo walaa yasuudu lisahwi canhaa sahwigeedana u sujuudi maayo sahwigeedana u sujuudi maayo waxaa ka mid a masalan tasbiixdii oo kale hadduu ka tago tasbiixdii masalan rukuucda ama sujuudda oo kale hadduu ka tago u noqon maayo sujuudu sahwina la iman maayo xayla iyadu iska haya ayeehay wa idaa shaka marka uu ka shakiyo fii cadadi maa ataa bihi wuxuu la yimo min aragcaati ragcada ah banaa calaa cala alyaqiini sida yaqiintaabuu ku binaynaya wahuwa alaqalu waa sida yar wasajada sajada lisahwi sahwigana wuu sujuudayaa waxau sheekhu yihi baa wuxuu ka shekiyey way dhacdaa in badane inta ragcadood ee uu la yimi inta ragcadood ee uu la yimi ayuu ka shekiyey talow saddex baa tukatay mise laba bana calal yaqiini sida yaqiintaabuu ku dhisaya wahuwal aqal waana sida yar haddaad saddex iyo laba isku qabatay waa inaad labadaad hubtaay aada laba ka dhigataa wasajada lisahwi sahwigana wuu u sujuudayaa waxaa ila rasuulku sala la ala slm idaa shaka axadukum fii salaatihi marka uu midkiin shakiyo salaadiisa ee aanu ogaanin inta uu tukaday alaaan am arbacan falyadrax ishak shakiga ha tuuro yaqiintana ha ku bineeyo oo ha ku dhiso uma yasjudu sajdatayni qabla an yusallim inta aanu salaama naqsanin ayuu dabeedna laba sujuudu sahwi la imanaya wa sujuudu sahwi sunnatun sujuudu sahwigu haddaba waa sunne wa maxalluhu qabla salaam meeshiisuna waa salaamta ka hor sujuudsaabgu waa sunna buu yidhi hadduu qofku bimacnaa ka tago salaaddiisii waxba ka noqon mayso waana qabla salaam intaanu qofku salaamo naqsi ayuu sujuudsaabga la imanaya bacda salaamna axaadiis baa tilmaantay oo rasuulka ka sugnaatay faslun fi lawqaati alatii tukrahu fiiha asalaa wakhtiyaalka salaadda la karaahiyeystay ayuu faslan kaga hadlayaa wa khamsatu awqaatin shan waqti laa yusallaa fiihaa lama tukado ilaa salaatun lahaa sabab salaad sabab leh ayuunbaa la tukadaa shan waqti lama tukado dhexdeeda ilaa salaad sabab le mooyaane macnaha sabab mutaqadimahoo ka horreeyey ama sabab muqaarinahoo hadda la soo xidhiidhay salaada leh mooyaane salaad kale la tukan maayo macnaha salaada sababta mutaqadimkaa leh waa maxay de masalan salaad kaa tagtay oo kale waa tukan kartaa xilliyadan haddii aad weysaysatoo kale sunatulwuduuna waa tukan kartaa farad ama sunno kaa tegay si aynu sheegnayna qofku wuu tukan karaa maxayla sababkeeda ayaa horreeyey mid muqaarin ahoo lasoo xidhay in wuu tukan karaayo masalan dee haddii dayax madoobaad iyo cadceed madoobaad iyo wuu tukan karaa bacda salaati subxi salaada subax dabadeed weeyaan mid xataa tadluca shamsu intay cadceeddu ka soo baxayso wa cinda duluucihaa iyo markay cadceeddu soo baxayso xataa tatakaamala ilaa ay ka dhammaystirmayso watartafica ay ka kor noqonaysa qadar rumxi waran qadarkii waida stawad marka ay samada ku ekaatana iyadana ma bannaana xataa tazuula ilaa inta ay ka suulayso wa bacda salaati alcasri salaadda casar dabadeedna ma bannaano xataa taqruba shamsu ilaa cadeeddu ay ka dhacayso wa cinda alguruubi markay dhacayso agteedana ma bannaano xataa yatakaamala quruubuha ilaa dhicitaankeedu uu dhammaystirmo maxaa yeelay meelahan waa la nahiyey salaadahaa sunnaha ah ee qofku uu hor ilaahay uunu tukanayo een sabab hore iyo mid hadda la soo xidhiidhay toona aan lahayn ee sunnaha ee qofku hor ilaahay u tukanayo ayaa xilliyadan la diiday oo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxa yidhi oo masalan ku yidhi nin saxaabiya isagoo u sheegayey wuxuu ihi habeenka habeenka salaada teebaa loogu maqal badanyo ugu fiican buu yidhi habeenka keebaa loogu maqal badan yahay buu suu yihi xilligiisa dambe waxaa doonto tuko maxaa yale salaadu xilliga waa mid mashhuudaha oo xaadir loo yahay oo la qorayo ilaa inta aad subaxa ka tukanayso dabeedna ka gaabsa buui markaad salaada subax tukato ka gaabso ilaa ay cadceedu soo baxdo oo ay qadar rumxin ama laba waran ay gaadho fa innahaa tadlucu bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees ayay ka soo dhex baxdaayoo shaydaan baa xilliga ah sidaa isugu beega markaasay kuwaasi u caabudaana isaga ay u sujuudaan markaasi aanay xilligaa shaydaanku halkaa isugu beegayo ee kuwa caabudaana ay u caabudayaan aanay idinkaga beegmin xilligaa ka gaabsada buu yidhi gaalada ayaana xilligaa u tukata buu yidhi waxaa doontay ee salaada dabeetana tuko ilaa inta ay samadu ay bardan kaga ekaanayso markay samada bardan ku ekaatana ka gaabsa buu yihi fa inna jahannama tusajaru wa tufataxu abaabuha jahannama ayaa albaabadeeda la furaayo oo naarteedana la huriyaayo markay cadceeddu ay sii dhacaysana markay cadceeddu leexatana intaad doonta tuko salaaddu mid mashhuuda weeye ilaa intaad casar ka tukanayso kadibna ka gaabsa inta cadceeddu ka dhacayso qarnay shaydaanin bay ayana ka dhacdaa xilligaa gaalada ayaana u tukatee marka waxaana weeyan waa salaadaha aan wax sabab oy leeyihiin aanay jirin iska sunnaha hor ilaahay un qofku u tukanayo weeyaan faslun fii salaati ljamaacati wuxuu inoo gelayaa sheekhu salaadii jamaacada wa salaatuljamaacati salaada jamaacadu sunnatun muakadatun sunno mu'akadahoo la adkeeyi weeye sunno la adkeeyi weeye culimada qaarkoodna waxay ku tilmaameen fardulkifaaya inay tahay in badanoo muxaqiqiinana waxay ku tilmaameen fardulcayn inay tahay maxaa yeele rasuulku sala alla alay slam aad iyo lixaad ayuu u adkeeyey oo wuxuu idhi waxaan ku hamiyey inaan faro salaada in la tukado aniguna dabeeto intaan dad xaabow dirto inaan u weydaarto niman aan jamaacada ka soo qayb gelaynin oo dabeetana guryaha aan ku soo gubo ayaan ku hamiyey buuli marka dee waxaa rasuulka sala alla slam ka gaadhsiiyey inuu ku hamiyey inuu guryaha ku soo gubo dadka waa arrin weyn weeyaan bay yidhahdeen oo waajib oo laga tegey salafu saalixna waxaa laga wariyey in qofka jamaacada laga waayo inay tacsiyadayn bay jireenoo ay odhan jireen qofkaa waxaba musiibo weyn baa ku habsatay mar hadduu masaajida iyo jamaacadda laga waayo rasuulku sala la alay sl uxuhi salaatuljamaacati afdalu min salaati lfadli bisabcin wa cishriina daraja salaadda jamaacadu waxay ka fadli badan tahay salaadda uu qofku ku tukado kelidii toddobiyo labaatan darajo ayay ka fadli badan tahay waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay waslam uu yidhi ma min halaaثatin fii qaryatin walaa badwin laa tuqaamu fiihim الصalaatu ila qad istaxwada calayhim الshayطaanu facalayka biاljamaca fainama yakulu dibu min alganami اlqaasiya saddex ma jiraan tuulo jooga iyo meel baadiye ah oo aan salaada dhexdooda lagu oogaynin macnaha aan isku jamacsanaynin ilaa shaydaan ayaa kuwaa ka qaalib noqday facalayka biljamaaca warniyow jamaacada ku dadaal ayuu yihi ninkaa haddaba wa cala almaamuumi qofka maamuumka waxa guudkiisa ahaaday an yanwiya inuu niyado aljamaacata jamaaca inuu niyeyo ama alitimaamu dayasho inuu niyeeyo ama aljamaacata jamaca inuu niyeeyo ayaa guudkiisa ahaaday duuna alimaam imaamku isagu inuu imaamnimo niyoodaa waxba guudkiisa may ahaanin laakiin qofku inuu niyeeyo ayaa laga maarmaanaa maxaa yeelay qof aanad niyo ahaan aanad ugu xidhanin oonad iimaan u ictiqaadsanayn haddii aad salaadaada ku xidhan way buraysaa way buraysaa salaadaadu waa inaad niyootaa jamaacadaa ama imaamkaa inaad ku dayanayso waa inaad niyootaa haddii kaloo masalan qof halkaa ama masalan dadka qaar ba waxay sameeyaan inay jamac iska dhex galaan dabeedna malaa qof uu diidaya iyo waxbaa jamci kaga soo baxayo dabeedna isna tiisunmu ka dhex wadanayaa isagoo haddana waafaqayo haddana tiisi gaarkayd wataa dee taasoo kale lama lama ogolaa ama gaarkaaga waynaad inaad u tukatay oonad qolada salaadooda ku xidhanin ama waynaad ku xidhataa laakiin waanan ku dhex jiraya haddana kuma xidhnin kaasaan is waafaqaynin wayajuusu waxaa banaan an yatama inuu ku daydo alxuru kii xortaha bilcabdi addoon inuu ku daydaa way iska bannaan tahay wacday caaisho ayaa waxau imaam noqon jiray addoona yidhahdo dakwaan la odhan jiray walbaaliqu ka qaangaarhkiina bilmuraahiqi midaan qaangaar ahayn inuu ku daydo oo uu ku xidha ayaa isna iska bannaan muraahiq waa qofka waa wiilkaa qaangaarhkiisu iska soo dhow yahay ee saddex saddexiy toban jirkii iyo afariyo toban jirkii meelahaas ah sabigaa mumayiskaa weeye maxaa yeelay sidii aynu soo tilmaamaynayba dee camar ibnu salama waxaa loo hormariyey tolkii isagoo wiil yar oo toddoba jir ama lix jira ayuu tukin jiray walaa tasixu ansixi mayso qudwatu rajulin biimra'atin inay haweenay inuu nin ku xidho islaan haweenay ruux dumara ma bannaana alaa laa ta'ummanna imra'atun rajulan yawim ham noqonin buuhi ibnu maaja ayaa wariyey bayhaqi sanadkiisana daciif ayaa lagu tilmaamay rasuulka sala ly slm ayaa yidhi walaa qaari un biummiyin qaari inuu ku xidho ummi ma bannaana qaari waxa weeye waa qofkaa faatixada wanaajinaya ummigana hadda waxaa loo jeedaa qofkaan faatixada wanaajinayna faatixada wax ka qalqaldaya inuu ku xidho ma bannaana laakiin laba ummi oo isku mida ah iyagu way isku xidhan karaan wa ayu mawdicin haddaba meel allayaaliyo meeshii sallaa uu kaga tukado maamuumku fi lmasjidi uu kaga tukado bisalaati limaami xaala kownihi raabitan salaatahu bisalaati limaam isagoo ku xidhaya salaadihi salaada imaamka imaamka oo fiihi masaajidka dhexdiisa ku sugan wa huwa maamuumkuna caalimun ogey bisalaatihi bisalaati limaam ajza'ahu waa u gudayaa maa lam yataqadam calayhi intaanu ka hormarin ee wain sallaa hadduu tukado khaarija almasjidi qariiban minhu meel u dhow wahuwa isaguna caalimun bisalaatihi waa og yahay walaa xaa'ila hunaaka wax soo kala dhex galayna halkaas aanay jirin jaaza waa bannaan yahay waxadulqurbi baynahumaana alaaa miyati diraacan taqriiban waxa weeye saddex boqol oo dhudhun ugu dhowaan waxau sheekhu leeyahay meel alliyaalya meeshii uu kaga tukado maamuunku masaajidka yacnii had iyo gooraale marka imaamiye maamuum laga hadlaya afar xaaladood bay noqdaan inay masaajid ku wada jiraan iyo inay masaajid dabadiisa ku ay ku tukanayaan inuu imaamku masaajid ku jira maamuunkuna dabadda ka yahay inuu maamuunku masaajid ku jira imaamkuna dabadda ka yahay intaas afartaa xaaladood ayay leedahay markaa laba xaaladood ayuu inoo sheegay oo xaaladda ay labadoodiba masaajid ku wada jiraan iyo xaaladda imaamkiina masaajidka ku jira maamuumkiina uu ka baxsan yahay labadaa xaaladood unbuu inoo sheegay waxau yidhi haddaba meel alliya aya mawdicin meel alliyaaliya meeshii sallaa uu kaga tukada ma'muumku lmasjidi masaajidka dhexdiisa meel alliyaaliya meeshii sallaa uu kaga tukada ma'muumku lmasjidi bisalaati limaami isagoo ku xidhanaya oo ku dayanaya imaamka salaadiisa imaamka oo fiihi masaajidka dhexdiisa ku sugan wa huwa ma'muumkuna caalimu uu ogyahay bisalaatihi bisalaati limaam imaamka salaadiisana waa ogyahay muxuu ka ogyahay wuu arkayaa ama saf buu arkayaa ama wuu maqlayaa ama muballiq buu maqlayaa lainamaa inamaa imaam alimaam liyutama bihi baa lahi imaamka waxaa loo yeehay in lagu daydo mar haddii ay masaajidka ku wada jiraan maamuumkuna uu og yahay salaada imaamka ama wuu arkayaa ama saf buu arkaya ama wuu maqlayaa isku masaajid baanay ku jiraan walow haba kala fogaadaane ajza'ahu waa u gudayaa waa u gudaysaayo waa ugu filantahay maa lam yataqadam calayhi intaanu ka hormarin inta aanu ka hormarin haddii uuse ka hormaro masalan imaamkii oo tiirarkaa dambe ku jira ayuu isna tiirarkan hore sii galay xaggii qibladu uga dhawaaday waana iskujiyo xaggii qibladu uga dhawaaday markaa salaadiisu way buraysaa musaawaadku laakiin ayada hadduu la sinmo waxba salaada ma yeeshe laakiin fadiilada jamaacada ayay tegsiisaa baa la yidhi maa lam yataqadam caleyh intaasi waxay waa markay isku jiha yihiin laakiin hadday kala jiha yihiin iminka dee xaramka oo kale si wareegala ila kacbadun baa loo soo wada tukadaaye haddii ay kala jiha yihiin oo mid imaam maamuumkuna waqooyi ka soo jeeday wa aya mawdicin sallaa fi lmasjidi meel alliyaaliyo meeshii sallaahu kaga tukado maamuumku fi lmasjidi bisalaati limaami isagoo ku xidhaya salaadiisa bisalaati limaam imaamka fiihi masaajidka dhexdiisa ku sugan wahuwa maamuumkuna caalimun ogyahay bisalaati bisalaati alimaam ajza'ahu waa u gudayaa maa lam yataqadam calayhi intaanu ka hormarin wain sallaa hadduu tukado ma'muumkii khaarija almasjidi masaajidka meel ka baxsan qariiban minhu welibana u dhow meel u dhow ayuu jooga wahuwa caalimun bisalaatihi imaamka salaadiisana waa ogyahay o ama wuu arkaya ama saf buu arkaya ama sawdkiisa buu maqlayaa walaa xaa'ila hunaaka wax soo kala dhex galayna aanay jirin wax u kala dhexeeyaana aanay jirin dee haddii masalan ay gidaar iyo wax u kala dhexeeyaanoo markaa ay albaabadii iyo isu furan yihiin waa caadi walaa xayla hunaaka wax soo kala dhex galaanaysa jaazi waa bannaan yahay waxadulqurbi haddaba baynahumaa intan la leeyahay qariiban minhuda la leeyahay waynu u dhow yahayna alaau miyati diraacin waa saddex boqol oo dhuna taqriiban ugu dhowaan yacni laba dhudhun iyo hadday ku kordhaan wax dhibaataa ma laha faslun fi salaati lmusaafiri ninkii socotada ahaa salaadiisii baa halkana sheekhu kaga hadlaya wayejuzu waxaa bannaan lilmusaafiri kii socotada ahaa qasru salaati salaadii inuu gaabiyo ayaa u bannaan alrubaaciyati ee afar afarta ahayd bikhamsi sharaa'ida shan shardi ayay ku bannaan tahay an yakuuna safaruhu waa inuu safarkiisu yahay fii hayri macsiya safarkiisu waa inaanu macsiyo ahayn wa an takuuna masaafatuhu waa inay masaafadiisu aatay sittata cashara farsakan lix iyo toban arifoof waa inay tahy oo bilaa iyaabin soo noqodku aanu ku jirin wa an yakuuna waa inuu yahay mu'adiyan mid gudanaya lisalaati salaad wa an yanwiya waa inuu niyeeya alqasra maca alixraami markuu xidhanaya waa inuu gaabin niyeedaa wa an laa ya'tama waa inaanu ku dayanin bimuqiimin midnagina waa inaanu ku dayanin waxa uu sheekhu leeyahay yajuuzu wayajuusu lilmusaafiri qasru salaati arubaaciya qofkii musaafirka ee socotada aha waxa u bannaan inuu gaabiyo salaaddii rubaaciyada ahayd salaaddii afar afarta ahayd duhurkii iyo casarkii iyo cishaayigii inuu gaabiyo oo midiiba laba ragcadood ka dhigo ayaa u bannaan maxay ku bannaantay bikhamsi sharaa'id shan shardi marka la helo ayay ku bannaan tahay buu yidhi laakiin subaxa iyo maqribka iyaga lama gaabinayo o an yakuuna safaruhu fii hayri macsiya hortu safarkiisu waa inuu yahay macsiya la-aan safarkiisu waa inaanu macsiya ahayn haddii uu safarkiisu macsiyo yahay uma banaana inuu salaadii gaabiya maxaa yeelay gaabintani waa ruksa iyo fudaydin ilaahay qofkan socotada u fudaydiyey qofkaa dee isagu caasiga ah ee isagu xumaanta wadaana mustaxiq kuma ahoo ruksadaa muu mudanin marka waxa weeye an yakuuna safaru fii hayri macsiya safarkiisu waa inaanu macsi ahayn haddaba waxay yidhaahdaan caasun bisafar iyo caasun fi safar iyo caasun fi safari bisafar saddexaasay kala sheegaan caasun bisafar qof safarkanuu ku caasigaroobay caasun bisafar baa la yidhahdaa waa maxay socdaalkiisan lafdiisaa waxaa inuu cid ku duulo iyo inuu wax soo dhacay iyo inuu dhuljiifeeyo weeyaan markaa kaa waxaa la dhaha caasun bisafar safarkan uu ku caasigaroobay caasun bisafar baa la kaa uma banaana midna waxa weeye caasun fi safar isagu safarka dhexdiisun bay isagoo caadi isaga so hor ilaahay isaga socdun baa macsiya kaga dhacdo ruux dumaru meelaha ku gufsado kula kulmay ama waxooga yaroo markaa hantiyo meel taallay bu ayuu gacanta iska mariyay marka waa macsiye uun safarka dhexdiisa kaga dhacday laakiin safarkiisa kuma tacalluqdo haddii uda ka toobad keena ka way isaga bannaan tahay midna waa caasum fi safari bi safari caasum fi safari bi safari oo waa sidee safarkiisu marka hore waaba iska hagaagsanaa laakiin fi safari safarka dhexdiisii buu ayuu bedelay waana bisafari oo safarkii buu macsiye u gediyey meel dhexe markuu marayuun buuhi maad maad waxaanba ku duushidood halkaa ka bilowdi duljiifnimo madalkan u kala jeedisid buud taana waxaa la yidhahdaa caasun fi safari bisafari wa an takuuna masaafatu siddata cashara farsakan waa in masaafadiisu ay tahay lix iyo toban adhi foof ama laba maalin socod ayay dhadaan laba maalin socod xagga imanka kilomitirkan aynu naqaanaa labiyo siddeetan iyo badh kilomitir ayay ku xadeeyaan qaarkoodna sideetan baabay kutubtii hore ay ku xadeeyeen siddeetan kilomitr oo aanay ku jirin iyaabku soo noqodku macnaha waa inay bixidda keliya ay tahay intaa ee eh, haddii ay intaa ka yartay oo sii socodka iyo soo socodku ay intaa isku noqonayaan maya ee eh, waa inay socodkaa horeo keliya uu intaa yahay eh, waxaana ay u daliishadeen ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo ayaa yuqsiraan wayuftiraan fi arbacati burud afar qabowsi waa labadaa maalin socod labadaa maalisho ayay ku gaabin jireen bay yidhaahdeen waxaa loo cuskadayna masaafatulqasriga haddaa maqashaan halkaasay ka soo baxdaa masaafatulqasri ee axkaamta badan lagu xidhay ee xagga soomka lagu xidhay ee xagga guurka lagu xidhay ee masaafatulqasrigu waata masaafatulqasri haddaad maqasho waa labadaa maalin daba iyada lafdeedana aasaas xoog badan ku fadhiin waayo wax daliil xoogo ay haysataa ma jirto iminka rasuulka oo kale sala allahu alay slam riwaayada ugu asaxsan baabkaasee muslima ku sugnaatay waxa weeye wuxuu ku gaabin jiray laba farsakh adugu ugu badnaan markaa xataa shakiga la geliyo sagaal mayl meelahaas ayuu ku gaabin jiray sidaa daraaddeed muxaqiqiintu waxa ay ku tegeen in aanu lahayn masaafo go-an ee wax alliyaaliyan wixii lagu magacaabi kara safar qofkaasi safar buu tegey wixii lagu magacaabi karo inuu salaada lagu gaabinayo waxaan safar lagu magacaabi karayn aan salaada lagu gaabinayni haddii qofkaasi meesha uu taga la odhanayo wuu safray wuu socdaalay salaaddii wuu gaabinayaa haddii aan socdaal la odhanayn halkan u yar gaadhu ka soo noqonaya ay tahayna salaaddii ma gaabinayo mutlaqu safarkaa weeye waxa aan markaa ayanayn aan farqi lahayn masaafada ama saacadaad ku goysid ama in ka badan aad ku goysid dee masalan waxaa laga ya masaafada iminka diyaaraadka la raacayo tareemada iyo gawaarida iyo halkii dhowrka cisho loo lugeynayay baa dee aada nusan saac wax ka yar ku gaadhaysaa ama shan iyo toban daqiiqaad ku gaaraysaa markaa qofkii way u banaantahay ruqsooyinkii safarka oo dhan inu qaata walow muddadaa yarba ha ku gooyeen maxaa yeelay cillada safarku cilladan loo gaabinayaa waxay ahayd waa safarka safarkuna sidiisa ayuu cadaab iyo mashaqadiisa iyo dhibtiisa u leeyahay waxaa laga yaabaa in la yidhaha dee safarkaa berigaa hore lagu xidhay salaada in la gaabiya safarkii la lugeynaye la haraadiyey ee dhibta iyo imtixaanka lahaa ayay ahayd laakiin kan maanta dee mar haddii gaari un la yskaga dhacayo ama diyaar un la iskaga dhacayo laga soo noqonayo waxba isaga salaadna lagu gaabin maayo soona lagu afuri maayo in la yidhaha baa laga yaaba qofku ama diyaarad ha raaco ama gaari ha raacee mar hadduu socdaalu baradiisii ka tago waa qidcatun min alcadaab sidii rasuulku sheegay waa qeyb cadaabah oo dhibtiisa iyo imtixaankiisaba leh wa an takuuna masaafadi sidata cashara farsakan bilaa iyaabin wa an yakuuna mu'addiyan lisalaa waa inuu yahay qof gudanaya salaaddii salaad adda'a tukanayan bimacnaa muxuu ku saarayaa salaaddii tagtay qallo lagugu lahaa safarka dhexdiisa haddaad qallaynayso dee gaabin maysid ilan iyadoo afar ragcadoodaba ayaa dumadaada ay fuushee marka afartii ragcadood maad ku tukanaysaa laakiin salaadda safarka ku tagtay iyada safar waa lagu gaabin karaa wa an yanwiya alqasra maca alixraam waana inuu niyeeyaa gaabinta xidhashada waa inuu la niyeeyaa oo madhabka shaaficiya dee inuu qasrigu iska jaa isga yahay tilmaamaya waxa weeye qasriga lama soo xidho waanan soo xidhan buu ama qasri baa ii xidhnaa an yawi alqasra maca alixraam markaa aad xidhanaysa salaadun baa la niyeeyaa ama laga tagaa wa an laa yatama waa inaanu ku dayanin bimuqiimin qof muqiimahoo negina waa inaanu ku dayanin qof muqiimoo negina waa inaanu ku dayanin hadduu keligii tukanayu gaabinaya ama haddii dad socotaa ay wada tukanayaan buu gaabinayaa laakiin hadduu jamaaco negid la tukado waa inuu dhammaystiraa ibnu cabbaas baa waxaa la yidhi bal waxaad ka warantaa ninkan socotada ah ee markuu keligii yahay laba raagdood tukanaya wa arbacan ida tama bimuqiim markuu dadka la tukanaya afarta tukanaya ka waran wuxuu uhi tilka sunna sidaa weeyaan sunnuhu qofku keligii markuu tukanayana inuu laba ragcadood tukado gaabiyo marka uu jamc la tukanayo dhammaystirayana inuu dhammaystiro kaasi waa qasrintii wayajuzu waxaa banaan lilmusaafiri ninkii musaafirkaa waxa u banaan an yajmaca bayna duhri waalcasri duhr iyo casr inuu jamciyo fii waqti ayihimaa shaa waqti koodii uu doono fii waqti ayihimaa shaa koodii uu doono waqtigiisa wa bayna almaqribi walcishaai maqrib iyo cishaa inuu jamciyaa buu leeyahy fii waqti ayihimaa shaa waqtiga koodii uu doono halkana wuxuu inooga gelayaa sheekhu jamacii taa hore qasrin bay ahayd iyo salaaddii oo la gaabinayay tanna waa jamcii waxa u bannaan qofkii socotada ah inuu duhur iyo casar jamciyo fii waqti ayihimaa shaa labadooda waqti tuu doono inuu isugu geeyo oo ama jamcu taqdiim uu sameeyo oo uu soo hormariyo casarka duhurka la tukado ama jamcu taakhiir inuu sameeyo oo duhurka intuu dib dhigo casarka la tukado wa bayna almaqribi walcishaa maqrib iyo cishaai inuu jamciyaa bannaan fii waqti ayihimaa shaa waqtigii uu doono labadooda waqti kii uu doono waxaanay ku xidhan tahay hadba qofku xaaladiisu ay tahay masalan hadduu xilligii duhurka soconayo xilligii maqribkuu soconaya wuxuu og yahay inuu degayo ama tuulo iyo wax meel la gaadhayo salaada casar ama salaada cishaay waxa wanaagsan markaa inuu dib dhigo haddii uu masalan imika firaaqo haysto intaa aanay bixin weliba de waa markay magaalada ka baxaan marka magaalada laga baxay ma marka dee socodku dhexda ku jira wey ilan waxaa la gaabiyaa un ama jamaca la sameey markaad ka baxda meeshii aad deganayd haddii uu xilligan hore degan yahay oo ka baqanayo xilligaa salaada dambe in la socdo wuxuu soo hormarinayaa maqribkii oo soo hormari maqribkuu la tukanaya ama wuxuu soo hormaraya casarkii oo duhurka ayuu la tukanaya jamcu taqdiim baa la kaana markaa jamcu taqdiimka shuruudihiisa waxaa ka mid a inuu ku bilaabo dee salaada hore waa inu duhurka ku bilaabaa casarka ka hor maqribka cishaayiga ka hor maxaa yeele waktiga deeta horaa le ta labaad waa tabacun bay u iyadun bay raacaysaa dee taabicuna matbuuciisa kama hormaro haddii kaluu horaysiiyo salaaddii casar iska tukado ma ansaxaysa hadhow buu soo celin karaa laakiin waa inuu jamcana niyadeeta hore salaada hore inta uu ku jiro inuu casarkiina u keenayo ama cishaayigiina u keenayo waa niyada geliyaa waa inuu muwaalaad iyo xidhiidhin ku sameeyaa oo labada sala xataa sunne loo kala dhaxaysiin maayo waxaa rasuulku sala allahu alay waslam laba salaadood ayuu carafo ku dukanay biaadaanin waiqaamati biaadaanin waxid waiqaamateyn laba aadaan keliya iyo laba aqiimidood markaa xataa aadaankii baa la ogolaanin aqiimidda mooyaane wax ka badan aqiimid waa inaan loo dhaxaysiinin jamcu taakhiirka laakiin markuu dib dhigayo waa inuu dee niyeeyaa salaada hore intaa waktigeedu bixin waa inuu niyeeyaa salaada hore waktigeedu intaan bixin waa inuu niyeeya inuu dib dhigayo si ay dee u kala socmaan dibdhig uu qofkani u qasdinayo sharci ah iyo dee miduu iska dib dhigay si ay u kala baxaan daraaddeed waa inuu niyeeyaa wayajuzu waxa banaan lilxaadiri kii nagaa waxa u banaan fi lmadari fii waqti lmadari xilligii roobka an yajmaca baynahumaa maqrib iyo cishaayi inuu jamciyo fii waqti lulaa minhumaa ta hore waqtigeeda waxaa kaluu sheeku leeyay waxaa u bannaan qofkii xaadirkaa inagaa markay roob uu jiro an yajmaca baynahumaa inuu jamciyo maqrib iyo cishaayi fii waqti lulaa minhumaa jamcu taqdiim un baa la samaynayaayo cishaayi un baa lasoo hormarinaya maqribkii baa lala tukanaya laakiin waxaa u shardiyaa dee waa in roobku salaada hore dhexdeeda waa in roobku jiraa iyo talabaad xidhashadeeda waa inuu sii joogaa ka bixiddeeda waxbabayuu joogin ciddaa markaa dee la jamcinaysaana waa dadkii markaa jamaacada dee masaajidka ku wada tukanaye aan hadhowta isu iman karayne roobkii weynaaye dee qoynayii ee ama dhoobada faraa badani ay ka imanayeen een hadhowna isu soo noqon karaynin ayaa saa u bannaan tahay faslun fii salaati ljumcati salaada jumcada ayuu halkan inooga hadlaya wa sharaa'idu wujuubi ljumcati sabcatu ashyaa shardiyaalka ay salaada jumcadu ku waajibtaa waa toddoba toddoba shay alislaamu ka ugu horeeya waa islaamnimo gaalkumay waajibin salaadii jumcaa kaalay la odhan mayo gaal oo ka soo dega adigo walbuluuqu qaangaadh ayaa la shardiyaa sabigii kumay waajibin walcaqlu caqligaa la shardiyaaye kii waa la isna jumca kumay waajibin walxuriyatu xornimo ayaa la shardiyaa addoon kumay waajibin waaldukuuriyatu labnimo ayaa la shardiyaa ruuxii dumarha jumca kumay waajibin wasixatu fayoobi ayaa la shardiyay qofkii xanuunsanayey ee xanuunka aan salaaddii aanu la gudan karayn aanu khudbaddii dhagaysan karayn uu hayaa isagana kumay waajibin jumca walistiitaanu waa inuu ka wadan yeeshaa bimacnaa waa inuu degan yahay baa looga jeedaa istiiaan waxaa ka wanaagsanaa aliqaama isagoo ka cabira waa inuu qofku meeshaa ku nagayiyo qofkii socotada ahaa isagana kumay waajibin rasuulku sal la sl uhi aljumcatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fi jamaca jumcadu waa xaq waajiba qof kasta oo muslima inuu jamaaco ku tukado ilaa arbaca afar buu ka sooray cabdun mamluuk addoon la leeyahay oo imra'a ruuxii dumar aw sabiyin oo marid ama qofkii xanuunsanayay laysa calaa musaafirin jumcatun qofkii musaafirkaa jumco laguma laha buuyi marka qof gaawaalan mooyaane inaad layntooda kale dee way ka ansaxaysaayoo haddii ay yimaadaan way bannaan tahay isagu hayru mukallaf weeye istiidaankana waxaa looga jeeda waa nagaadi wa sharaa'idu ficlihaa haddaba salaada samaynteeda falkeeda shardiyaalkeeduna alaaatu waa saddex an takuuna albeladu misran aw qarya wuxuu leeya meeshaa lagu tukanayaa dee waa inay tahay magaalo weyn ama qaryo waa inay tahay ama tuulo waa inay tahay ama tuula ama misra magaalo weyn waa inay tahay markaa waxay yidhahdeen misr waxaa la yidhaahdaa waa meesha xaakim lehe boolis lehe suuq markaa mucaamalo lehe ayaa la yidhaahdaa waa degmaad mooda waata ugu weyn beledkuna waa wixii markaa kasii yar hooseeye ee qaybo ka mida ay joogaan qaryaduna waa tii aan markaa lahayn qaadi iyo boolis iyo mid toona aan lahayn na waa iska tuula weeyaan marka waxay leeyihin ayagu waa inay meeshaasi magaalo ay tahay ama tuulo ha ahaato ama magaalo weyn ha haato ama mid meeldhexaada ha ahaatee meeshaasi waa inay magaalo tahay ayay shardi uga dhigeen wa an yakuuna alcadadu arbaciina tirada tukanaysaana waxay leeyihin shaaficiyadu waa inay afartan yihiin min ahli ljumca oo dadkii jumcada ah ahluljumca muxuu uga jeedaa ahluljumca bimacnaa toddobadaa shardi laga helay muslimiina oo baaliqiin oo caaqiliin oo xor ah oo lab oo fayow oo meeshaa negi ku negi afartan ahlu jumca wayna yihiin xadiid markaa daciifa ayay deliishadeen madati sunna ahna fii kulli arbaciina famaa fawqa dalika jumca afartan iyo wixii kasii badan baa jumca ay ahaatay baa sunnii ku tegey bay yidhahdeen masaladaas ah, afartankaa ay shaaficiyi shardiday wax daliil xoog weyn oo ay haysataan ma jirto axaadiid iska wada daciifa ayay cuskanaysaa rasuulka sala allau alay slam waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida ah, isagoo jamaaca isagoo jumco u taagan ayaa safar soo galay markaasay iska kala yaaceen safarkaa show la sugayiyo labiyo toban baa kusoo hadhay uu jumcii tukiyey waa qiso sugan oo macruufoo la yaqaano culimaduna way isku khilaafeen oo cadadkaa aad bay culimadu isugu qabteen ilaa shan iyo toban qowl bay shaaficiyadu soo naqliyaan min kow laga bilaabay ilaa siddeetan qariree waa siddeetan ayuunbay ku waajibaysaa iyo qariree kow bay ka bilaabmaysaa waxaanay u badan yihin culimo fara badanoo in ay jumcadu ay la mid tahay un salaadaha kale jamac ahaan un laga doonayo jamac ahaan un laga doonayo markaa dee jamaacana waxaa ugu yaraad laba saciid khan baa wuxu ui kitaabkiisa rawdat nadiya la yidhaahdo haddii waxay laba ay laba isu yimaadaan oo mid ka midiina khudbadii akri hadday laba isu yimaadaan oo mid ka midi khudbadii akri ka kalena dhegaysanaysaa jumcadii ku tukadaan waajibkii iyo suniiba waa la yimaadeen haddii kale iska tukadaanna saasay ugu dhan buu yidhi laakiin waxaa laga maarmaan ahun khudbadaasun ama shan ha noqdaan ama afar ha noqdaan intay tiradu intay doonaanba ha noqdaane waa in jamac iyo khudbadaa la helaa wa an yakuuna alwaqtu baaqiyan waktiguna waa inuu yahay mid baaqiya waktigii duhurka ayaa looga jeeda waa inuu yahay mid baaqiya oo aan bixin wa an yakuuna alwaqtu baaqiyan waa inuu yahay fain kharaja alwaqtu hadduu waktigu baxo aw cudimat shuruuda ama shardiyaalka la waayo sulliyat duhran duhur baa la tukanayaa dii ama shuruuddaa la waayo ama waktigii duhurkuma uu baxo duhurun baa la tukan wa faraa'iduhaa faralyaalkeeduna alaaatun waa saddex khudbataani yaquumu fiihimaa waa laba khudbadood oo istaagaya imaamku dhexdooda markuu akhriyayo laba khudbadood oo imaamku istaagayo marka waxaana yidhahdeen shaaficiyadu arkaanteedu waa inuu ilaahay mahadiyo rasuulkana ku saliyo dadka uu cabsina u dardaarmo aayadna markaa u akriyo dadka muuminiintana u duceeyo khudbaddu intaas weeye intaas ayay ka koobanta ilaahay oo la mahadiyo isagoo rasuulkiisaoo lagu saliyo dadka oo ilaahay cabsidiisa loo dardaarmo ayad qur-aan oo la akriyo dadka muminiinta oo loo duceeyo khudbadda intaasay ka koobanta khudbataani yaquumu fiihima laba khudbadood oo istaagaya dhexdooda oo labadoodaba istaagaya baan leeyahay wayajlisu baynahuma dhexdoodana wuu fadhiisanaya dhexdoodana wuu fadhiisanayaa oo fasl wuxuu ku kala saaraya labada khudbood fadhigaa wa an tusallaa ragcatayni laba ragcadoodna waa in la tukadaa fii jamaacatin oo weliba jamaacana ah laba ragcadood oo jamaaca waa weyn la tukadaa jamac la-aan laba ogola waa inay laba ragcadood tahay waa inay inay jamaaco tahay duhur la gaabiyeyna maahee waa salaad sideeda u hor leh markaa qofku haddii uu ragcadun isagu soo gaadho jumcadii wuu hareeray haddii laakiin man adraka rukuuca min aragcati alaakhira ywma aljumcati falyudif ilayha ukra mid kale hawduma ayaa daribuni riwaayo werinayo daciifa waxay tihi qofka rukuucda soo hareer ragcadda labaad maalinta jumcada mid kale un hawgey qofkii aan rukuucda ragcadda dambe soo haleelina dee duhurkii oo afar ha tukado marka hadduu intuu jumca iska niyeeyin buu duhur dabeedna iska tukanaya wa hay-aatuha salaada haddaba hay-aadkeeda iyo quruxaheedaasi arbacu khisaalin waa afar xaaladood alguslu waa inuu qofku maydhaa maxayna waataynu soo tilmaamaynay in aad iyo lixaad loo adkeeyo quslu ljumcati waajibun calaa kulli muxtalim waajib baabuu ku tilmaamay rasuulku bimacnaa sunno aad loo adkeeyo wey maalinta jumcada in loo maydha rasuulku sal l slm wuxu nin ma maydha maalinta jumcada mana dahaaro qaato inta waawoodee daharaa oo ma marsado subag iyo wuxuu helo oo diib iyo cadar wuxuu helana ma marsado dabeetana ma baxo oo ma kala geeyo laba ruux oo sheekaysanaya dabeedna wixii allow qadaray ma ma tukado oo ma aamuso markuu imaamku hadla ilaa hadduu sidaa sameeyo ilaahay wuxuu u dhaafaya isagii jumcadii ka horraysay wuxuu u dhexeeyey macnaha qofku hadduu maydho maalinta jumcada oo uu dahaaro qaatay dahaaro qaadashadu karo ee dabeedana uu dhaashto oo wixii cadar uu helayo uu marsado dabeedna masaajidkiisaa ku tago laba ruux oo sheekaysanayana aanu kala dhex gelin dabeedna inta ilaahay uu qadaray ee salaadaha uu tukado markay imaamku khudbadda bilaabana uu aamuso ilaahay wuu dembi dhaafayaa isaga iyo jumcadan iyo jumcadii ka horraysay ama jumcadan iyo jumcada dambe inta udhaxaysa ayaa ilahay u dembi dhaafaya oo weliba marihiisa kuwa ugu wanaagsana uu xidho waa maydhasha taas wa tandiifu ljasad jidhkana waa inuu nadiifiyaa jidhkana waa inuu nadiifiyaayo qofku meelaha la isugu imanayo hadday jumcad iyo hadday meel kala tahayba waa inuu qofku isagoo nadiifo inuu yimaado isagiiyo maryihiisa iyo jidhkiisuba wa lubsu hiyaabi albiid maryo cad xidhashadooduna ayaduna waa hay-aadka ayay ka mid tahay maalinta jumcada in maryo cadcad lasoo xidha hal albisu min hiyaabikum albiyaad maryihiina ka xidha kuwa cad maryihiina ta ugu khayr badan bay ka mid tahay kuwiina dhintayna ku kanfabaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi asxaabu sunan baa wariyey waqti dufri waxaa kaloo sunayaasha ka mida ah qofku inuu ciddiyaha iska gaabiyo oo iska gooyo maxaa yidhaha rasuulku sala alla alay slam kaana yuqallimu adfaarahu wuxuu iska guri jiray ciddiyaha shaarubta ayuu iska qusin jiray maalinta jumcada intaanu salaada qaban bayhaqi iyo bazaar baa wariyey wa iibi iib iyo cadar inuu marsadaana ayadana waa u wanaagsan tahay maxaliyaaliye wixii cadar iyo diib uu helayo inuu marsadaana maalintaa waa mid wanaagsan wa yustaxabu waxaa la suneeyaa alinsaatu insaad u dheg raaricin ayaa la suneeyaa fii xaali fii xaali lkhudbati khudbadda xaladeeda inuu u dheg raariciyo qofku ayaa la suneeyaa oo aanu hadlin ee waxaa la akrinayo inuu dhegaysto xay rasuulku sal ly slam wuxu uhi idaa qulta lisaaxibika ansit waliman yaktub yowma aljumcati faqad laqowt qofku haddii uu yidhaahdo saaxiibkii waar aamusiyo isagoo imaamka khudbadaynaya laqwi ayuu sameeyey waman masa alxasa faqad lagaa waxaa rasuulku uhi qofka quruuru xataa taabta laqwi maalintaa sameeyey waxaad umalayka tusbaxa ridanayana daya qaar baa iska wardiya oo xilligaa iyadoo khudbada socotay iska wardiya ka in la wardiyo iyo in quruux la taataabto iyo wax kale la taataabto tuna la dooni maaye khudbadda in toos loo dhegeysta ayaa la doonaya waxaa intaaba kasii daray dad dawarsanaya oo dhex qaadaya dadkii xilligii salaada jumcada oo iyagoan masaajida uma soo gelaynin ilaa dawarsigaa mooyaane waxa kuwaana kasii daran kuwa jaahiliinta u yeedhaya ee lacagta u dhiibaya ee iyadoo jumcadii socoto markaa kuwaana ka aafeeyey salaadoodii wayustaxabu waxaa la se alayhi salaatu fii xaali lkhudbati inuu qofku aamus dhegaysta ayaa la sunneeya waman dakala qofka soo gala walimaamu yakhubu isagoo imaamku khudbo akhrinaya qofka soo gala sallaa wuxuu tukanayaa ragcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudud buu tukanayaa uma yajlisu intaa dabadeedna wuu fadhiisanaya waxau sheekhu leeyahy qofku hadduu soo galo isagoo imaamkii khudbad akrinaya waa inuu tukadaa laba ragcadood oo fudfudo taxiyatulmasjid ah dabeedna intaa kadib ayuu fadhiisanayaayoo uu khudbadii dhegaysanaya maxaa yidhaha rasuulku sal ly slam wuxu uhi idaa jaa axadukum yowma aljumcati walimaamu yakhdub markau midkiin yimaado maalinta jumcada isagoo imaamku khudbad akrinaya faliya ragacatayni laba ragcadood ha tukado wayatajawaz bihima hana gaabsada buuhi hana gaabsado oo yuu dheerayn nin maalin iska fadhiistay isagoo rasuulku khudbada akriyayana wuxuu ya fulan oo sallayta maya qum buuhi istaag oo tuko markaa labadii ragcadood tuko buuhi markaa taana inaan laga tegin ayaa habboon markaa qofku markuu sidaa dee uu ilaaliyo ee uu hadalka iyo iska ilaaliyo dhaqdhaqaaqaas oo dhan ayuu markaa helayaa sawaabkii iyo ajrigii ay jumcadu ay dhahayd ama fadalkii ama xilligaasuu helayaa wixii looga ba loogu talagalay ee abaalmarin ahaa sidaas ayaa loo baahanyay markaa in loo dhowro oo loo ilaaliyo waxaa kaloo markaa maalintaa jumcada iyadana wanaagsan in salliga rasuulka sala allahu alay wasalam isna la badsado rasuulka lagu saliyo maxaa yeelay maalmihiina waxaa ugu fadli badan ayuu yidhi maalinta jumcada markaa bal sida salliga aniga igu salliyaysaan markaa in salaada rasuulka sala la alay sl habeenkii iyo maalintiiba in la badsado ayaa iyaduna wanaagsan iyo qur-aanka intii la akrisan karaba ayaa iyaduna wanaagsan wallahu aclam